an ityaani lkuhani nimankii kitaab gaablowiyaalka ahaayeen seedowkooda lasku reebiyen baabey walmunajimiina waa baabunahyi reeboyen baabey yani ityaani lmunajimiina kuwii oo hidigday tahay hidigdayaalka ahaayeen seedowkooda lasku reebiyen baabey walcuraafi baabunahyi reeboyen baabey yani lcuraafi faaldhow yaala lasku reeb curaaf faaldhowki seedow shay lasku reebiyen baabey وaصحاaب الرمl bab نahyi reeboyan bab yni tiyani aصحاaب الرمl bacاadki aصحاabtis anseedowkooda lasku reebiyan baabey وadaوaariki bab نahyi reeboyan baabey can itiyani aصحaabi dawaarigi kuwi kawiyaay anseedowkooda lasku reeba bilxasa shiidka wiyaay وabishacيri qimadi okal kawiyaay وanaحوi dalika اlmadkuri madkuurkaskaas waralimida kawiyaay baabka maylan tarjumaysaday bab nahyi reebo yan baabey kitaab manhiyi kitaab umuur lmanhiyi canha yakajarn umuurti lasku reebi kolkan baabnahyi reebo yan baabey an ityaani kuhani kuhan may wa jamcu kahinin kahinin la jamiyay kuhanin laka jami jamo tagsir wa kahin may larey may yani lanka keebka kuhadalaw keebka kusheekoyaw kaasa kuhan lare kitaab gaablow yaala iyo yani wa kay masalan ki o walasha sheegay wal sheegyahay baabu nahyi reeboyeen yen baaba an ityaani lkuhani kuwii kitaab gaablowiyaalka haayen irseedokooda lasku reeb iwal yani kitaab gaablow kaasan irseede walana warsadeen lasku reeb walmunajimiina yani reebi walaabasay or kusheekoyaan walyo o on dhiile aduk bacd dhiyaw mis walyon argne kusheekoyaan isahayte isahayte isaleg mana anaso irseedokooda lasku reeb yen baabey walmunajimiina baabu nahyi reeboyeen baabay an ityaani lmunajimiina kuwii hidibidayay idigdayaalkaanilera munajimin munajimin jamc mudakar salim munajimin yani munajimin mufradu munajimin jamc kuwi oo oh, hidigdayaay nseedokooda nusreebiyen baba hidigdayleraayo oo oh, hidigankada biling okidi oh, fulan alafadid sanagdaas sanagdaas niskansudanagda walaa guraayaniyo hidigdayaay hidigdayaalkasoy nseedokooda nuskureebiyen babay walcuraafi baabnahyi reebowyen baaba yani tiyan lcuraafi yani faalbawyaalki nimankii faalka dhawaay anseedowkooda laskura faalka madishay walhasaariyo kitaabfeed sheeg iyo haliguraayan yani anseedowkaasoy reebowshayen baabey waasxaabi ramli baabnahyi reebowyen baabey can ityaani asxaabi ramli bacaadki asxaabtis anseedowkooda la reebiyen baabey a bacad ulka jijiidayon wal saas oo kale waay ka shagaysadaayan anseedo nimankaas anseedokooda la reebiyen baabay wadawaarigi baabunahyi reebo iyen baabay can ityaani dawaarigi kuwi kawiyaay shimbil hataa shiid kawiyaay shiida meelkishiaan shiida kawiyaaya shiid kasa walgaraacayan ah, kalkun walaagasaanagdaayan wala miila kulsi sheegayan yoon hanasoyn anseedokooda lasku reebiyen baabay wa bishaciiri shaciir kawiyaay baabunahyi reebo iyen baabay can ityaani mawaarigi kuwi kawayaay bishaciiri gemedi kawayaay ambadi gmed gemedi walaagasas ki hidaayan anaso inseedo koon laskureebi ambaabay iyo wanaxwi dalika almadkuuri madkuurkaaskaase kaase walilamide eh. yani usbi oo kale latatriye usbug alatriye wal wareejiye wal xisaabe wal saase dad yoon weereen ajiran yoon isumidla yoon inseedo koon ama isma imay baliliya ha turubka yani waa kay shaygan turubka leeraayo gamaarkalkadela oo turubkaas oo kale iyo walba wareejiya wala isasaar markaasa yani saasa sameeya ad wanaxwi dalik walbahum saas oo kale unseedowkooda laskureebiye baabey wa an caiشhata radi allahu taala anha badiyin nooc yaalkeedan badiyin nooc nooc waay ki onayo idinka dabka shidaayay dabkaos geliyaay idinka iskubuufiyaay lubadanka iskuumiyaay isun hagaleeley yani waa kay masalan yani jinihay dege sheega duraay ha yani saas oo kale booraneeg hagaleeley isun noocyaal badan waa badinyin an caisaa radi allahu taala anha galad caiha may kagooley intaasoy kulisho lanseedaan diiday qur-aanka ilaahay akrisoy ilahay tawakal bes walaagesoy inkauda wareegatoy lilewal kureebay an caisaa radi alahu taala anha galad caiha may kagooley saala rasuul lahi saala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasuulshiya su-aalen wanaasun dadya su-aalen an ilkuhani kuwii walshisheegahay shay warsadeen nimanka hilo e walshisheega jira haniyo e walanseeda kore faqaala nabiyuna may ka golay laysu bishayin waliyo igma leh laysu maane bishayin shay maane faqaalu asaabti dadki meerena hey ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo yuxadituna na nin sheegeen acyaanan wakt wakto bishayin a nin sheegeen fayakunu huwa shaygasoy xagan anagdaysadew mar marku wala sheegeen walaakin runga nagdaayana sanyeeden isdew faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay tilka taas alkalimatu kalim waay kalimadaas oo min alxaqi hagigasha ku aadi bafwadafaha kalimideede aljiniy jinilkinisbaya dafaw fa yuqiru siye yani suge ha kalimideeda iti fi udni waliyi waliy jini jinigi sugahay wilishay oo kaahinlow kahay degdis yaka suge way kashibe guruga kasiye fayali fayakliduna reedehayan macaha maca alkalimati kalimidi adahati maisha wa miata kadibatin boqol kadbatin boqol beenood yaka daraan min indi anfusihim wa mutafaqun aleyh diskana mutafaq ana nasib an aishata radi allahu taala an galad aish may ka sa'ala rasuul alahi rasuula maful mukadabe sa'ala rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam warsadeen unaasun warsadeen an ilkuhani kuwi walshisheegahay heshe warsadeen mid kitaab gaablo yaale hesho wal warsadeen nimankaasadee kitaab gaablo jare walshisheeg jiraana saereg mana faqaala nabiy noomay golay laysu mahane bishayin han yo e laysu kuhanta mahane bishayin walyo-in male yani sari rasuulka la walba mahan wa faqaala o saasimereen ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo inahum ina alkuhana nimanka walshisheega e yuxadituna sheegeen na uninin sheegeen yuxadituna naasaasahasalshe laakin liajli yani wa kay litakfif yadan hadaf yuxadituna naaw caamil hada oonaya naasib ho misi jaazime nuuntasoy gooyme leh ilamanunga kulmeen saasanan hadafi takfif lewa inahum yuxadituna naa nin sheekoyaayan axyaanan fi bacli axyaani waktiyaala baclusho bishayin ani sheegeen sanagdaase sanadkan aaran waa sanadkan abaar waaha wal saase weraayan fayakunu huwa shaygina xaqanga nagday waran batan yeede faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay tilka taas alkalimatu kalimada e min alxaqi tilka taas alkalimatu kalimada e min alxaqi haqi sheek u ahaati kalima xaqiho malaaigtaas sa deersiyaasaynheed jinig hadheegay haqaaday shaahinka isheeniy utan yeede kalimado xaqe jarta shayaadiinta may waktigi hor iskoraan koraayan simida iskoraan koraayan wusuba xadiisyanin wede meela kolkun simid walilaki sheega malaaigtan isheega soo haqaado jaren kabacdi reed yani dhulkahan ridaayan kaahinka isheene e kalimadaas hage maantaas beegekadaran re fa yuiru fa yaquru fa yaquru gurukum ana gurug min alguruur gurug maylkujeeley yani masala usuba fasiro doone yulgiha rideelay sida masala diig maaragne diig yani urugero oo kale saasa jinig lankankahinka dhegdis gurugun karew mana walan sheegeen waxyoodew yani wa kay tilka taasa kalimatu kalimada min alxaqi hakay sheeku ahati yakdafu may dafeeyha kalimadaas hage aljiniy jinidkan lanisbeeya hadafe fayaburo yani waa kay ride fayulgi ride ha alkalimata ride min udni fi udni waliyi waliyljini jinigu sidee wilishay oo kaahinki hay legdisa kiride fayakliduna red nimanki kuhantahay leehayan macaha maca alkalimati leehayan kalimadi halintaagahayt maasheka daraan miyata kalibatin boqol been od yaka daraayan mutafaqun caleyh kolkantaskumay leeragaayan si hagaha haytilay marka argaayan hata kahor sdeer tunga nagatay inta kale beennagadahayang mafiriyaayan ilay firiyan bis san hada kahorsadao eraylankan waana taasa nagatay yani waa kay kadawalin taasay fiirsadaayan boqolki beenod oo ibir nagadahayanna mafiriyayan boqol beenod akadaran er. mutafakun aleyh wafi riwaayati lilbukaariy an caiشhata radi alahu taala anha ana ana aishiya samicda aisha degdi rasuul lahi degdi sala lahu alayه wasalam yaqulu rasuulka halka golow ya deg <clears throat> ina almalaaikata malaaigda tanzilu hiya malaaigda degaasa fi lcanaani wahuwa saxaab wa saxaabka degaas fatadkuru malaaigdu saasa mra saasa markaas oo gudeel cogmi fi samaai lcogmi fayastariku shayaaiin shayaaiinta yadafaayan asama samcag yadafaayan fayasmacu may dheege fayasmacu huwa yani fayastariku shayaaiin asama fayasmacu huwa shaydaanki dheege yani fayastariku shaydaanu shaydaana dafe asamca almasmuuca kan la dheega aha dafe fayasmacu huwa shaydaanki dheege ha yani wa kay masalan alkalim yani alamra amarkiya dheege fa yuuxii waxyooda hiya amarki ila lkuhani ki oo walki sheegahayan waxyooda fayagdibuna kuhan tireed yani been sheegayan macaha maca alkalimati miyata kadbatin boqol beenood oo min cindi anfusihim naftooda asiyo ku ahaati taasa ka daraan wafi riwaayatin lbuari an cishata radi allahu taala anha anaha ana cishata samicda cisa rasuul allahi qawla rasuulillahi dheegdi sala allahu alay wasalam yaqulu rasuulka halka golaw ya dheegdi in allah malaaikata malaaigda tanzilu hiya malaaigda degaasa fi lcanaani fi saxaabi saxaabkiya degaas waw acnaang may lera macana laka wali king muuqda acnaang lered derbig ning muuqd iyo yani walere laakin hada samadalje wahuwa saxaabu tale wahuwa saxaabu saxaabka hadigaas saxaabkan hadigaas fatadkuru hiya malaaigdi may sheegasa fi lamri alamra amar iya sheegasa markaas ogmiya laxugmiya fi samaai samadala kaugmi samada yani waa kay walilah kaugmiya oo ilahay xugmi iyo malaaigdaasa deersiyaaya malaaigdi saxaabada roogjarlan sii sheega red fayastariku shaydaanu red shayaadiinta nas fayastariq shayطaan shayطaan ah ahade ahaday hadarta mana asamca almasmuca sarigad yani habow fayastariq shayطaan shayطaan ahade asamca almasmuca kili deegi oo malaa'igdi kahadlaayeen ahahade fayasmacu huwa shaydaanki deege huwa asamca almasmuca kili deege iyo deege mis amarkiya deege fayuxii huwa shayطaan waxyoode hi alamra amarki mismee almasmuca kili deege ye ila lkuhani nimanki walshisheegahaen an waxyoode an ride fayagdibuna kuza kuhaan bireed ben sheegen macaha macal kalimati kalimadaas maca shamiyata kadibatin boqol beenood oo min cindi anfusihim anfusil kuhaani kuhaanlowto nafyaalkooda jeediyo ku ahaati boqol beenood o ay sheegeen kabeen daraayan waay qawluhu qawl nabiy fayaquru haka gooli huwa bifati ya iyo lafri yaquru wala milgaafi yaquru waraay yaquru ye yulgi ridew yulgi huwa shaydaanka ride ha alkalimata ridew walcnaanu bifati lcayn alafri wahuwa sacaabu le وan safiyata binti abi cubaydin an bacdi azwaaji nabiy kuriya radi alahu taala anha an nabiy sala الlahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay ka golay man ataa lankiseedo caraafan faaldhaw un seedo fasala huwa manka suaalo huwa alcaraafa faaldhaw kaasoy an shayin warsado fasadaka huwa mankan rumaayo caraafi lam tuqbal malaqbalaw lahu liman man kaasoy malang aqbalaw salaatu arbaciina afartun salaadiyo malang agbala yoma mi yomi hawa muslimo muslim iya hadis uriyey an safiyata binti abi cubaydin fahay an bacli azwaaji nabiya kuriya radi allahu taala canha an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay kore man ataa lankiseedo caraafan faalma unseel wahuwa caraaf may dharey man yaddaci macrifata umuurin aramyaalo kasoo sheekanshi sheegaw min algaybi eh bimuqadamaatin akakase wa asbaabin akase yastadilu biha cala mawaaqiciha min kalaamihi man yasaluhu walak warsadee baadada inte kokodunti kada ansad mahayni ha inta mahayni ha inti inta kufiri bara hesheen ba inton ba ley mana wala sheegay masalan waana may wa yani saas wa kaladigi yatacaaba macrifata makani masrubi kan lahadi ibaadada oo kal kasaw shaya istasiye mana wayudlagu calaa man yadaci lgayba ado curaafka reed faadhawlay ma e lamba keeba kasta eraw oo dhan haqakarele mudlaganba lamba keeba kase sahaytaysanakla doonte eh? yani gurow hagalelay sudankuanok hagalelay mana yaqaybtas lanksisiya man ataa lankinseediya rasuulka sala lahu alay wasalam cura caraafan faaldo unseed fasala huwa faala dhawemis walashi sheegay lankinseed hu caraafkaso an shay shay su-aalo fasadaka huwa mankin rumaayo hu caraafki wali sheegin rumaay lam tuqbal malagbalaw lahu liman salaatu arbaciina afartun salaadiyo malagbala yawman min yawmin waay afartun maalamood salaadis malagbalaali laylanki caraafkas unseed kolku in eedun huntalay daliil xaaramesa la reebi oo oh, kaahinkaassdhawsheedhawarsureeda waa muslimo may welay waxyaalo fara badan oo maatee ku dhalade horta walaan us aamahayo oo caraafnimada kagaada kitaabkeedka kagaadaayo yani maahay faalka madishay waladhigliya kitaabka madishay walakafeeda sheengliya walaaso horta yani mayb waa xalwaani kaahin aha xaaram wa zaanilada hayti waljirse kagaadaaskamitra xalwaani lkaahin alacbiri xaaram wa usu kolka hadii wala usagaadahay ba xaaram nagaden wala suubiyahay xaaram ini en xadiidka tusiye tankale lankanseeda usuna lankinseeda cibaadadiitis oonaya usuka dadaalahayo tukudahay dhongata malag baraalileyni faylahayna dalilngata caramay wala dhong nkanlaseedo ikanlaseedo gombinaaway rawaa muslim muslim iya wacdiiskana weriyey wacan kabisata binti mukhaarib radi allahu tacaala canhu an kabisata maylkuriye qaala kabisi ninka gooli samictu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheedheeg yaqulu rasuulka haalka goolaw hal ciyaafatu ciyaafad oo dhulka la jiijiidaw aha wafayaratu baasoysod wadarbu kawiyaw min min aljibti sanam ya ku ahaadeen way intaasa kulisho may ku ahaadeen sanam ya ku ahaadeen yani sanam yani shaydaana sheeg dadkan sheegi wa samictu rasuul allahi sheegi yaqul rasuulka halka kolaw sala allahu alayhi wasalam alciyaafatu faaldhow alciyaafa faaldhow a ciyaafad may fasaraha abu daawuda fasiray bilkadi jiidooka fasri wafasarahu cawfudnu yadur usun adayr yani adayraha ka fasri yani faida dahaba ila lyamiini shaygan shimbirka oo gobolka oo iakya shimbirka oo geedka ususaaran ala buriye hadii midig heshe mbur mbubo feer alakutiriye walba wal tafaaulsade hadii bidan boon shar alakutiriye walba soysade yani waa kay saas way dayaradi lay aslu macna dayara lay wa wama darbu may wafaqaaluhu wa darbu bilxasaaw darbiga ma erena shiid la kawiyo lumijed diyarada iyo cayaafada isku mid aynislo adarbu kawiyo kusun mayb shiida la shiida la garaace shiidkaas warki garaaco kabacdi wal habehereed walaagasar hilka dhagaagsada mana yo kulisho wal reebilay a yani rasuulka sala allahu alayh wasalam samictu rasuulla yaqul rasuulka halka goola alciyaafatu yani faaldhawow oo dhulkala jiidjiid i wa diyaratu baasayso diyaradana may shimbirkan geedaan korshay yaalo la buubiya o midig umbuuba safarkeeda jeedi guurkeeda fadaasi walaagi dhon suubiyaas hadii bidon buuban wal baasoysade walba mal sameeya diyarana saasaleera diyaro a dar wadarbu kawiyaw shida lakawiyaw sun han kulisho ma eray rasuulka sala allahu alay salam min aljibti sanam iya ku ahaaden jibti iya ku ahaaden sanam iya ku ahaaden alilay masalam kulisho mabinaa xaaran wa a yani saas ay adiiskana rawa abu daawud iya adiiska wariyey yani jibto lilkajeed si fasado doone yani rawa abu daawud abu daawud iya adiiska wariy biisnaadin xasanin waqaala may kagoolay waqaala abu daawud addarbu macnaahu huwa dargamay lilijeede azajru amaanado anaanado anaanado may la anaanade ey zajru dayri shimbirko keedos kusaaran ala anaanade wahuwa yani dargag maybo zajrig wahuwa zajrig wahuwa dargag maylay wa an yataata an yataamana an yatamana aya an yatayamana ini barakaysad waay an yatayamana huwa shabtad ini barakaysad waay oo bidayaraani dayaraani dayri shimbirkum duulaw shay barakaysade midga anduuli midigoobn dul barakaysaday holayga wadadel o an yatashaama huwa shaksan ini baasoysado bidayaraani dayaraani dayaraani dayrila adargu wagaala abu daawud may kagolay adargu huwa darga maylanajeeda kawiyo adargu kawiyo maylanajeeda zajru anaanodow yani ey zajru dayri shimbir anaanodo wahuwa dargagalkin sheegaw an yatayamana huwa shaksan ini yani barakaysado waay bidayaraani dayarani dayri shimbirkaas buwawsha ini barakaysado shimbirki buuwasha midigoob unbu barakaysade o yatashaama huwa shasi ini baasaysado bidayarani dayaraani dayri shimbirkaas duulawsha ini barake yani yani baasaysado shimbirki ho bidon buuban wal baasaysade waa ka horbaan si suba sii fasiraay fa in daara dayru shimbirkiisu kawiyay dugdi geeski kukawi hadii onayaw duulo ilaa jihati lyamiini induulo tayamana huwa shasi barakaysade wain daara dayru shimbirki hadii buulo ilaa jihati yasaari bidi jihadian duulo shimbirki meelon buubano tashaama huwa rajulki baasoysade taasi qaal abu daud abu daud may kagola wal ciyaafatu ciyaafan may lalijeeda alkadbu jiijiido kulka la haariigay la jiijiiday usun faaldawki wa kulisho yani kolku wal reeb rasuulka reebi sala allahu alay wasalam kulisho min aljibti sanamhishee ku aadangan qaala aljawariyu may kagolay fi siaai kitaab siaa leraw luuguda kuwarame kitaabka siaa leraw imaam jawari luuguda kuwadale kalimadan carbeed hadii macnaysha la fahmoay meelnagnagdaw marjacayla kutubo oonaya yoona luugudaas ay wali gariib lay fasiraayan a hadi sheekh merig alaljohari si siaay kitaabki shay luuqadahay siaay may kagoolay aljibtu kalimatun aljibtu jibtu may leray kalimatun kalimu kalimadaasoo tagacu hiya kalimada diyaas cala sanami sanam korshay ka diyaas wacala lkaahini kaahin korshay ka diyaas wasaaciri wacala saaciri saacir korshay ka diyaas wanaxwi dalika almadkuuri madkuurkun kan ay walalimide yani jib min aljibti sixir heshay ku ahaadin min aljibti kaahin low heshay ku ahaadin min aljibti sanam heshay ku ahaadin sanam ilahi ka fasirin وعn iبni cabاsin kalkun taasa ka dhiyaasal an iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma qala cabdالlahi بن cabas may ka gol ini xarameye tusiyati marba salam la magawi xarameyin mana faylan walayo an iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma qala iبn cabas may gole qala rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam ah ilahi rasulki may golay manig tabasalanki kalan daarado cilman cilmo kalan daarto cilmigaas o min anujumi dige igtabasa huwa manka kala daaradi shucbatan khaslad oo min asixri sixir kumida ye kalan daaradi wa zaada ma zaada wali ziyaasada reesi ziyaasaday kabacd walawsa ziyaasada sheera siyaasadahay awa abu daud abu daud adis wuriyey an ibni cabasi radi lahu taala anhuma gaala ibnu cabas may ka golay <clears throat> qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay maninka tabasa lanki galan daarado cilman cilmi cilmigaaso min anujumi min cilmi nujumi idigday cilmigeeda cilmi kumid ah, lanki galan daarado walyar kugaadado igtibaasngana hangaasta galanki laka daarada oo kale yani walyar cilme baradiyo yani haas hanasbao bilaabay cilmu nujum walku bilaaway desu kalkun iib oo sixir ee bilaawday hore welired wali kualo leya goodu mana zaada ma zaada wali siyaasado siyaasadoy reer wali kualo leya man igtabasa lanki galandaardo cilman alma galandaarada cilmigaaso min anujumi idige idigsaye mana igtabasa huwa mankaaso galandaardi shucbatan khaslatan gabal min asixri sixir kumide galandaardi wa zaada huwa mankaasoy siyaasadee ma zaada wali siyaasada oo min asixir iya siyaasade red kalku yani zaada hiziyaasadoy oo dheron nagadaas masala hiziyaasadoy ma zaada jumlo khabariyatun inshaaiyatun macnaaw khabari horta zaada ziyaasadi ma zaada wali ziyaasadaa ziyaasadi khabari ahaan taaso laakin malijeed hiziyaasadoy amarhaan eh jed maylare khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan lafdaga may nagya khabari laakin macnaaga may wa amar oo kale hiziyaasadoy reed wali kualawleya mana amdu taadid oo kale eh. yani ahi adi walki sheegayo mana idiglay walaad bardaayso diglay ma aha khaslad oo sixir ewa bilaawti kalan daarati seed kalkunka darso sixir oo fadaa surid mana saaso yani wal isku reebahay amar o amar o ya yani wa kay zajre unwelengalilay mana may wala idigday idigaas idigdayo kaas culumti sorto cilmu nujum cilmulfalag yeleray culumta oo yani ridin si insocdaas bilin si insocdaas digla fadheedaasi kada walaalasoylika baradaw kolki yani idigi daatidiis idig cilmunujuumki barat oo ogaado kaogaaw bila manti dhaladaas kaogaaw xisaabta kalasgareerlaylera fadi failaada lahay kastaas yar hoobtaas ujeedadaas laakin meli ma reeb toomaw ofki yoogi mak toomaw idig yani bilan oganta la fidi lanki on yani waa kay masalan safaran baha sanagade sacad fulan malba hakor sacdilamaadlaylabehe tansidadlaylabehe safar malba walaalasugof waxayirme kolku mana may ba usudhamu may nagday culumtiyadaha iskade ilahay yani tawakulka ilahay tasaarado faday walkas ilahay gadarshay malagufokadaanahafadidonb lanki kalkan kuwere walaanga tala saarade dhiblayka jara reed mana saadin habehahin waana cilmigi yani waa kailan hataa dadki o hordhaan mid barade oo cilmigaas in infay lahayn marki dembi ogaaden naftiyo dhiblayka jaraan mana may wala dad badan oo waado la arge mana oo la walaangeeki hori marku baranahe waana na dhibahayaana hoobun geek walaang holon unwele waktigi mal bahawnalahay unubana walayl kul maana yadeng mana owaadang mana kalkunta yeede horta walaa asbaab kas dun ogaan yafayle mana cilmo oo sixir kumid ah rasuulka l sala allahu alayhi wasalam maban bilawn cilmo nujuumkas man igtabasa lanki galandaarado cilman cilmigaaso min anujuumi igtabasa galandaaradi shucbatan kaslatan min iyo galandaaradi zaada ziyaasade ma zaada wreed wali ziyaasada oo min asixriya ziyaasade walasa ziyaasadaha kolley sixir oo xaaram ilay wa rawa abu daawud abu daawud axaduhu hadis uriyey mise zada ziyaasadoy ma zada wali ziyaasado ziyaasado dara ziyaasade oo yani weljeed anangaljeed rawa abu daud wa an mucaawiyat ibni xakam radia lahu taala anhu gaala mucaawiya mayka golay gulsoon mari ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ini an xadisu cahdin zamishay ka usubi aha bijahiliyatin jahilnimo ka usub mardho aha islaamiya la wakad jaa allahu taala ilahayna ning lakoy bilislaami winaago islanganing lakoy waina mina un maynoo may noobaclaha rijaala anoomide yatuna seedeen alkuhana nimanka walshisheegan seeden anoomide qaala nabiy noomay golay falaa taati anta admagunafta inin seetoy hum alkuhaana inin seetoy kulton may ka golay wa mina un may noomidaha yani mahay rijaalun anoomide yatadayaruna baasoysadaayaan qaala nabiy noomay golay dalika tadayuro baasoysad kaas kaasay shay un lay yajiduna yo helaayan hu shayga fi suduurihim hebadiyaalsho helaayan lay falaa yasudu huwa shaygas ay reebnay hum yo ay reebnay kulton may ka golay wa mina rijaalun anoomide yakuduna dhulka jiidjiidayan yoona faardhawaaya qaala nabiy mere kana nabiy min alambiyaai ambiyada ilahi kumid wa yakud huwa nabaga jiidi jari faman waafaqa lanki waafago hadba huwa faacilka dederan faman waafaqa lanki waafago hadbahu haduma manka yani jiidintis hadlahu hadla nabiy nabagaasoo jiidintis waafagda fadaka falamru waalixu kawi kala baxdoodba jarta markaas laakin ina waafagaaso lag ogaynureed sawa muslim muslim yani wadiskana weriyey an mucaawiyat ibni xakam radia allahu taala canhu qala mucaawiya marka golay gulton mer ya rasuulallah allah ilahay rasuulkiisiyo ini an xadiidu cahdin zamin sheeki usub i aha bijaahiliyatin jaahilnimana ka usub marna waha islaamiya lay wali mashal kasta o axkaamta islaamka wakad ja allahu tacaala ilahayna ninlakoy bilislaamiya ninlakoy wayna mina un may noomida rijaalanga noomide yatuna seedeen alkuhana nimanka walshisheega seedeenga noomide kitaab gaablowiyaalkan seedeenga noomide qaala nabiy naomay ka golay falaa taati anta hadan seetoy ma islanha dembanka dhawaatay im alkuhaana kitaab gaablowiyaalka an ka dhawaatoy nooc nooc lahin kitaab gaabliyaal ka dhawaatoy goltan may kagolay wamina un may noomida rijaalun a noomide rijaalaso yatadayaruuna baatoysadaayan so yani ofka nga hilaabtan hay saahori iyo hilaabtan hay kalahi iyo shimbirka nga hilaabtan ideeka kalahi iyo kada walaa gura oku yani wa kay masalan wagli yani minka korshiha marti i walaa kaguraayan mana badayin nooc nooc waa tadayurka bad tadayurka walana la baasoysadaw walbadan ala baasoysada xaywaanaadka la baasoysade mar mar hata bilaanta la baasoysade marmar deegaanka maay deegaanka la degaan la baasoysade walbadan hala baasoysade intaas log mala ogola liley mana walla baasoysada hadii jaram rasuulka nisheena doone yani hadis kalki sheegay mayla jare firis wal baasoysade filaamay wal baasoysade silin baasoysada nasi nisheena doon yacni guron wal baasoysade taas baabsha goonu laakin qofku inaad baasoysato ilaabtan lankan ayday hakasaahiray yani markisaniyusisaragaanimajirri yani saasu tanhoogan guursi si ana tan guursidiba fakiirnimadi ay daba kasi kadaaw i walaagaso la diide maalatan si anan degiba busha oo bahwaayo hin kadaaw aha taasa la diid baasoysodka kaasa la diide shay hebadka layka helaayan way rasuulka sala allahu alayhi wasalam malagol maanaa ini wala baasoyso wa mina tafaaul jarha wal sama saarsado kore lankan ibilow yani waaki masalan sahayay marki an aragaayo bes oo badiibka aragi baadada hele oo aruusadaasiyo wal saasay tafaaul fayl faylay maanaa laakin tadayura la diide baasoysod adi indornayt adi ihayt kada ladiiday mana wamina un may noomida rijaal rijaal iya noomida rijaalaso yatabayaruna baasoysadaayaan qaala nabiy naomay kagol wali labaasoysado qaala nabiy naomay golay daka ada kaas oo tabayurka shay un waay yajiduna yohlaayan hu shayga fi suduurihim laabayaalkooda hibdiyaal sokelaayan lianahum tacawadu calayhi fi ljaahiliya falaa catba cala mujaradi ma yatakalalu fi lqalbi wal galbaga lehe kadhici walaan amala basin kadhici oo adan kadhagaagsan walmak walmakoo dhibow walaakin laa yasuduhum umana horta galba walaa kukadhici dhiikor yani galba wala kadhigo walaan lemaki umahin wal saase galbaga kadhidi dhiikor laakin walaagiyo hay in ad kadhagaagsato yani foolba galba rumayto aransi wadoli diide mana ma wal galbagaas kudhidhiya usu jira dalika kaas shayin waay sheegaasoo yajiduna helaayan u sheega helaayan yani fi sudurihim laabasho laabasho amala walaan sadkin haayan wal galbisho ka helaayan wa rasul sala lahu alay salam laakin may la diide falaa yasud huwa shaygaas oo galbisho kadhi walaan amalekiin i galbisho kadhi ay reebnay hum annaas arijaal rijaala so ay ku reebnay hooliyas kuwazen kultoon may kagolay wa mina un mayn humida rijaalungan humide yakuduna jidiideen dhulka jidiideen yo dhulka xariigayan hay dad oona dhulka xariigo iya noomide wer yakuduna qaalu mereno suurat lkhadi ana alcuraafa ya'muru gulaaman lahu bayna yaday fayakudbu kududan kasiratan wahuwa yaqul yani wa kay ibni cayaan asrac albayaan uma yaamurhu an yamxuwa minha itnaini itnaini lama hadgooy lama hadgooy walsaaseerelaymana fain kana akiru ma yabqa minha kadlayni lama jidin hooba bagaas fahuwa daliil zafri wanajaxi lama jidin nga hertay ha is helaas yani baada helaas unta hesheen ba kulay walsaase erelaymana faaldokin anumakasanur saas oo kale ta tilmaamay kulay si walangushi ao lakin jijideen wala argay mana daabkareed gadaalkan shalbiyo maaragna mana gekiyaalkaay wala jijida argajar lasan reed maaragna mana kolkan yani reesaaso matalan labadan hagoy inta reeb inta reeb ooba kolkan yani kanr reed kadaa helaas baadadi baadadan mal helaw saley mana yani wain kana hadan waaxidan fahuwa daliil lkaybati hadii o jiinhalintole hert mal helaa baadadan tamirkasadkoydin helaasali kolkan waxyaala saas oo kale jidin ay jalajaltiye rasulka yani wa kay taas waay faida kana isaan maylilaya kana nabiy wamina rijaal yakuduna jidideen no mislka jidideen qala nabiy naomay golay kana nabiy kana nabiy naba may haaday nabagaasoo min alambiya ambiyada ilahay kumide yakudu huwa nabaga suga ini jida dhulka jida wahaada jir faman waafaqa kadahu kadu man manku suge kadkey waafago kadahu kada nabiy nabagaasoo jidinti islanka jidinta tidis waafagda fadaka falamru waalixu fahuwa lmusiibu mana fadaka fahuwa lmusiibu kaasa asiibi kaasa asiibiyu wahada katacliiqi bilmuxaali kolku yani may lerey ma culliqa bilmuxaali fahuwa muxaalu wali oo mismay kale lerey ma culliqa bilmustaxiili fahuwa mustaxiil wali mustaxiil kiri on mustaxiil lay nigdaaya masalan ho ad yani wa kay masalan walaagi mustaxiil alkiri oo samadin kortoob yani han ha kasiyalkari masalan samadi koro korte mustaxiil masuurtawaas yani saas oo kale walaalin mustaxiilin atured red yani nabagaasay hada qoraalshay lang haay male lang waafogaw ba mustaxiil ew red yani mustaxiil lay red ini lawaafogon may wali mal haayo ile fahuwa lmusiib hada ka tacliiqi bilmuxaali may wali khada dalika nabi nabagaas kaase qoraalshay hadii lawaafogo fadi orta faylaado fadi laakin gayru macluumin malkasaw falmuwaafaqat waafogawkana ayru macluumatin la red mana mal waafoga red hadi wala markelkasaasol muwaafog fane ma mal kasaw qoraal kusuge lanki waafaga faylaado fadilera ma mal kasaw ooban kasaan mal waafaga ureed hadan kalku yani isku dhaafo la ureed bas walaagas kulijijidaw faalkasen isku dhaafo la rawaa muslim muslim iya wadiskana weriyey وan abi <clears throat> mascuudin albadri radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam <clears throat> naha huwa rasuulka reebi can taman lkelbi ey beesidiisa reebi hey ini lagado beesidis walaw mucalaman bahado wamahri lbakiyi waan mahri lbakiyi ti zanilay tahay ti meelse reebi kano zaalidayte wala jirse ka ganacsadaas oo kagaadaason reeb maa taakudhu zaniyatu cala zinaha zinadii wala kagaadaas taasa rasuulka reebi xaram waay waculwaan lkaahini ki walshisheekahay bilaash gaadishadiisna reebi wala us bilaashka gaadaayo ridadan ku baane usa daldaldawna reebi waay halwiil kacbir walmay may welay waladaad kashidaabtay dhidah koobate rafaadime bilaas kitaabka lay feede lanka kitaabkeed ntin meeloo dhikade usoo dhidigunkual kitaabka sadan fiir fiiriye ahan sadaweel sadaweel saley mana yani waktigaas lankoosadi sada haya sada kuweli lankaasa sada hay wala sheegay mana benge dadkina iska dire mana muslimiinta indhadiyo bilaayi kalide iska dire yani wa kaysa lankogaabno mana dheerayne sada hayne maalag isningekinkoy mi jaro sada wala ley mana kalku wala tilmaame dadki yani wafti wala suurosada ha jare ley mana lanko saaibangalgala yo ha jara lankaasoy jare ley mana besred walaagas ofki adaawi dhadiyo kadiyaas kalku bilaash besidisantaas kaade biyekiba inta akaytum labaatan ajuziyaseedeen beesu kugaade mana yani kugaade bees bilah islaamka gaade kolka hadhowtis inur nuuraaw yani argaas yani kitaab kitaabkeedkasa kagaadaa reebi rasuulka xaaraam waay weliba mayla kashibahay zinad wala gaadaaso lakashibahay iyo ey beesidiisa lakashibahay si nguyin mana wal iska dari sadidas naa nabiy nabog reebi can samani lkalbi eygi beesidiisa reebi wamaari lbaqiyi tizaan ilaytahay timeershe waxulwaan ilkaahini ki wal shisheekahay bilah isgaadi sidis reebi متafق عalيh hadiskana متafق wa baabunahyi hada kan baabunahyi reebo yan baabey yani wala xulwaan lakacabiri may bua ma yucdal kahinu kahinka wala lasiyaw calaa kahanatihi kitaab gaablownimadis lakasiyaw sumiya bilxulwaani walmaya lakamagaabo likawnihi yaxsul biduni mashaqa dhiblaanga ka hele mana usoon ka faadnen didood iyo kale dalka gaari garisadahayo didoodahayo rafaadahay wala shay halaalo laakin kan may bilaasha ka helay mana mutafaqun caleyh kalku yani xaaram ah, waaya lilaytayeedeen baabu hadalkan hada baabu nahyi reebo yan baabay an tabayuri baasoysad lasku wala baasoysada lasku reeb yan baabay wa fi bilbaabi may kusugnaaday al axaadiis waa kusugnaatay axaadiistaas oo asaabigato nin dhagdi filbaabi ninka dhagdi baabkaas oo gablow gablal baabi baabkan wartisaade axaadiisi baabkan koreyen kijarag yantana koheyen adila moodlay yani anasin radia allahu taala anhu gaal anas may ka goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka goolay laa cadwaa inisgudubow mahaan walaa diyaarata baasaysod mahaan wayucjibu may cajaayib geliyeyni an alfaalu samasaasado gaal asaabta weerar wamalfaalu qaala nabi mere kalimatun waay kalimadaasoo dayibatun dhiibe mutafakun caleyh an anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay laa cadwa in isgudubow mahaan waay oo cudur oo cudurkan in isgudubow majar an yatacadda almaradu jiridan in itilaabsato min rajulin ilaa aakar yani hergebkan lankan idaari iyo koob shay walka dhamay markaasa geesi walka waraabe waraabe ergaba idaariyo taaso injarn manaa isgudbo injarn walikidi wal horeb lakingadarayo hortaba kin socden la yani wakanuu yactakiduna dalika jaahiliinta ma ictigaadiya insan yeede hata alana yactakiduun hata nafte wala ictigaadiya dad badan argaas walaakin yani nafaahu lislaamu islaamka amfi mana iblo walaan idaariyo iyo islaamka diidi taasa talal gaban hada halkan dadka bershay ictigaadi gaba gaba gakaki daarna lilay mana yani waa kasaas qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay ka goolay laakin jarto li rasulka diid laa cadwa in isgudubo mahaana walaa diyarata in isgudubo oo cudurka lankin lankin dud biye leeraw majarto kam in badan iyo yani kofka mucaamalooday waan walnan kadhiyaa nkadaar samaan oob lakin gadarnay kadiya mana yani laa cadwa in isgudugo mahaan walaa diyarata baasoysad mahaan wala baasoysadaayo kan ala baasoysaday shimbir ala baasoysaday biyada shimbiribe la baasoysaday yani wabli la baasoysaday walaas leeraw majarto wain kana shumu basa bihaadi fi shayin shay hadii la baasaysada yani wa kay taas waay hadis kore tilaabsaday laa cadwa inisgunubo mahan walaa diyarata baasaysad mahan a wala baasaysado ma jir wayucjibu may cajaa'ibgeliye rasulka niya cajaa'ibgeliye alfa'lu samasaarsado oo la samasaarsado lankaa yani baylah inhaye yani lankaa infay lahay oo kali grug na infay lahay i walaagasoy leer dhimalesku faylerka taas qaal wasaabtu maren wamalfaalu bahay faala may haadi samasaarsado may haadi qaala nabiy mere kalimatun wa kalimadaas oo tayibatun diibe kalimada diibe mana kalimada diibkasgara hiblow yani waakay masalan hiblow afriday fayleya gabo binyi hiblow yani lankina umuluku bi falaago fayl oo faylahan hoobe tu mana lankaas lan fayle nagadi i hoobe isku fayle laakin hiblowa afka daaray yani kaaf bilaaway ka afriday reed onogi halaawi i walaalosay baasasho taasa la diiday mana sa alaga faylay laakin tankala la diiday mana mutafakun caleyh ya waajidu oo kaliyo kiheli manaa baado lanko baado wayjaaradi markaasamaylet ya waajidu kalima faylma ki baadidiis heliyo baadada helaasa insha allahu helaasa baadada kalima fayl tafaaul faylatalilnta yeele mana misme hoob adiibkargi bes ay baadada hele bes ingarursadaas baadada hele tafaaul fayl adal faylutaas fayl laakin may la diide kamb hoob sada nagdi hala bes ahan walaaan bes aha walaalasay baaso sukaasa la diide mutafakun caleyh wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma qala iبn cmar may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam kaadilay ilahi rasul sa mere laa cadwa inisgudubo maan cudur cudur lanka kalan gudubo ma jar kasdiay cudurka man gudubo kor ilaa bigadar ilahi le ka gudub maayo walaa diyarata baasoysod ma jarta waayo wain kaana shumu baasa di haday wala baasoysadaw jira fi shay in shay dartis hadi la baasoysadaw fa fi daari fahuwa shaygaasoy fi daari daar fi shay hadi daar la baasoysade walmarasi wafi lmarasi bilaamay la baasoysade walfarasi wafi lfarasi la baasoysade mutafaqun caleyh hadii wala baasado sajidasala baasaysada rasul wain kaana shu baasa biha wala baasaysado hadii jiraan yani sajidasala baasaysada wa fi shayin hadii wain kaana shu baasa biha ada fi shayin haadi fafi daari fahuwa shaygasoy fi daari daar fi shay haadi wafi lmarati haadi walfarasi wafi lfarasi haadi mutafaqun caleyh oo selen baasaysade daarta maylan baasaysada lilaya yani yani saaxadiy bin caririhu daarti maylan baasaysada caririya nagati misma e maysagatay daarti meelonayo derisy deri deris hungnagaden walbaaso shide walku gaday to kale kaleli weydiisade bilamaytin walbaaso yan may buaha onog madhali nagasi masalan mabadhalaaso yani wa kay saas wa misla hun hung saasalan baaso shiday tan ma dhalaaso to kale dhalaaso laweydiisade wala erkor mana haya dabeecadiye hum dabeecadiye humaatay to fayle laweydiisade dabeecadiye faylatola sufure to kale laweydiisade wala erkor binaato taaso baaso shida bilaantana saaso sirisala baaso shideen makili ley faraski may nagday mad adeega ki nagdi koolanki jihaadana jaalna ninka bahaane yani mad adeeg ho saase nag wala sugaday ku kala weydiisade baasaysatuna saasalangajeed muttafaqun caleyh ma daat ahaantiyo maana mal baasaysadahay daarta daatadiye ilaamayta daatadiye faraska daama eh ma dhagan shoola fiidiye daartan hadiba ma yani cariiri as mise daris eba daris oonyo ahlufis ahlulalaal eyin wala sugtabay wal gadadeed o kale oo waasaku e cariiri hayn oo darisana fayla saasala weydiisade wal baasaysade saasu bilamayabasoslen madalaas oo kale a haddii marban dhalanay so dhalaaso nakuweydiisade langmayba wala laweydiihay yani wa kay nasle iyo na ulaado umudo badatuwa aha yani saas wa tan kalen yani wa kay saaso walbasosle saaso hadii ogdo adiib ogdo kotoban dhalaan ogdo guursatone yani saas lagooyim adis lagooyasle a yani wa kay masalan mayty oray cumar eraay masalan ba eraay yani wa kay masalan imdahay fira yani baytun bilaa yani wa kay bilaa bilaa mraatin kayr min imraatin laa tarid tirayo rayd yani waa kay bed oo yani gurugo oo sireedsireedas kujifadaas ye khayr badan bilaamay dalaaninte gursu fadiari cumar kalku saasu bilaamay ayisidi walaalsdadaasa dhibsheelesa mana hoob ayisi walaalso bilaason mana roogsadaas walnama baradaas mana walikin koro bedere hela doon sutartiiso tartiibta helad midla hele mana walaagi yani badi barisa ilahay kinkasaragali lankelma ama inteelko ama sudhimadaas kalku walaaga hela doonta wali kingadar yani wali bilaangay guursado doon wala kuli walaa kadar mingadar maqadir alkasoode kalku meelo bersheniad kala laabanto me dabdabadan walkuhelele masala mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay waan buraydata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam waktigii hore talaamid mana haysiyalerjara haysiyalrjar mana haysiyal kala laaban jar yani ana buraydata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kana nabiy naumay haday laa yatadayar huwa nabag inin basoslaan adi rawa abu daud abu daud adis wuri biisnaadin sanadiya wuri sanadkaas oo saxiix waan curwat bni camrin radi allahu taala anhu qaala curumay kagolay dukirat diyaratu baasaytadiya la sheegay cinda rasuuli lahi sala allahu alay wasalam ilahay rasul sheegdisa baasaytada ka sheegi faqaala nabiy naomay kagolay axsanuha axsanu diyarati diyarada tan ku wanaag badan alfalu sama saarsado waay walaa taruddu hiya yani waakayhin kayradiyade maradiyaas musliman maradiyaas nang muslime baasaysad wal radium kuradiya olis weldareelay ma walma baasaysadaal fa idaa ra'a axadukum axadkin hadii arago maasha yakrahu kaadaw walaakin ubaasoysane iskuwaday laakin walal kaadaaso ardima falyaqul yaroy allah allahuma ya allah waleeyo laa yaati malakoya bilxasanaati winaagyal ilaa anta adalay lakoyas walaa yadfacu sayiaati humaatiyala ma reebaw ilaa anta adalay reebas walaa hawla hayla minin sugnaan walaa quwata gawod minin sugnaan ilaa bika ilah adgobo damaahin xadiiun saxiixun rawaa abu daawud biisnaadin saxiixin wa curwat ibni camir radialahu taala anhu qaala curwa may ka golay dukirati diyarato baasoysa diyaloosi cinda rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shardisa lakoosi faqaala nabiy naumay ka golay axsanuha axsanu diyarati baasoysasan ka wanaag badan alfaalu samasaarsodo waayo oo hadal faylada ka hadal oo de alfaal may kafasiri kalimatun dayiba kalimadoo faylada ka hadal walaa taruddu hiya diyaradi maradiyaas musliman lang muslimen kuradiyaas way diyarada lamwala hadala kafasiray shimbirko meelo roogo shiidka game midigooban bub wal yani barakaysade bidhoob moona wal barke wal yani baasoysadeen kalkun lang muslim tanyeede walba ma wa walaa taruddu hiya diyarad maradiyaas muslima muslim maradiyaas muslim hooli ween lahay ilahay le faida cazamta fatookallaymahayn maradiyaaso dayaradaas maradiyaas fa ra raa axadukum kolay dayaradi makaradiin dayaradii dayaradi makaradiine walaagi weeli waan walal ka hadaas aragdisaloele fa ra raa axadukum axadkim hadi arag wama arago yakrahu axadka kaadaw falyaqul huwa aad yaro lahuma la ya lah yalahuma ya allah aleyo laa yaati malakoya bilxasanaati winaagyala malakoya ilaa antaada lakoytumahin walaa yadfacu mareebaw asayiaati umaatiyaalan mareebaw ilaa antaada reebtuma walaa xawla walaa tacawula wareegadow can macsiyat illahi lakawareegada lanaa una min insunan ila bicisbat illahi ala doorisismahin walaa quwata awood calaa daacati illahi lakagudaw lanaa una min insunan ila bika ila bicawnika ilah wada kaalmada maahin xadiun hada xadiun asan darjadiis hasan rawa ma yuri xadiska abu daud isnaadi saxiix baabu tacriimi taswir lxaywaani xaywaan musabaraw shay xaaranimidisi anbaabay fi busaadin gogolna kumusabra aw xajarin shiidna kumusabra o taubina kumusabra o diramina kumusabra o makidatin barkin lakumusabra o dinaari dinaara kumusabra o wisaadatin barkin jif lakumusabra wagayri dalika lakumusabra derbigiisa lakumusabra wa tacriimi itikaadi suurati baabu tacriimi itikaadi suurati suura weedhadowshay xaarannimadeedi anbaabay fi xaaidin derb lakwadhada wasatrin dah lakwadhada wacamaamatin lakwadhada wafaubin lakwadhada wanaxwiha naxwi lmadkuraati madkuraatkin walalimide walmri baablamri samrow yan baabay kuwaaba samaysday kan kale dilowshay lamraw bitilaafi suwari suuryaala dilowkooda lisamr yan baabay waay baabu taxriimi taswir lxaywaani walnafley eh bin aadam lay haadaa keyrta lay haadaa xaywaan lay waay walnafley eh lay bin aadam aabay keyrta haada baabu taxriimi taswir lxaywaani xaywaan mustabaraw shay war nafley ee mustabarawkooda xaaraamnimadeeda yan baabay fi butaadin gogol lakumusabraw gogolla lakafadheedo aw xajarin shiidko derbigo shiidko lakumusabraw aw thawbin fi thawbin dharko lakumusabraw aw dirhamin fi dirhamin dirhamko dartis lakumusabraw aw makidatin fi makidatin barkan dartis lakumusabraw o dinaarin fi dinaarin dinaar dartis lakumusabraw xaaraamnimadeeda yan baabay o wisaadatin barkan leewiyan wisaada barkan oo loskubaalka jiflaw o wisaadatin barkan fijalakumusabraw o ayri dalika fi ayri dalika almadkuuri kin haddaa sheegni keyrsa lakuma sawraw xaaragnimadeediyan baabay وتacriim itikاadi surati baabu tacriimi itikاadi surati suuro musabr weeldhadowkeeda xarannimadeedi yan baabay fi xaaidin derbilka weeldhadaw derbig musabrka lajisdaw watatrin wafi tatrin dahaga musabrka samaysdaw وacamaamatin wafi camaamatin camaamad musabrka samaysdaw وatawbin wafi tawbin darfishay musabrka samaysdaw iwa naxwiha naxwi lmadkuraati intan hada la sheegi wali lamid eh wlmri baab lmri isamraw yenbaabay bitlaafi suwari mustabaryaalo suuryaalo yani dilowken wali saas oo kale meelkiyaal tirtiraa soo hoobkin suurtaas dilaaso ama isamrawkeed yenbaabay wa dilaaso manaa zuuriyaasa oo sidi mustabarki kubiyaa boorto kugooyaso mada kugooyas luga moo kugooyaso silanka nkanoolada kor xaywaan nkanoolada kor oo kale sameeyaso misunamutirbilaas can ibni cumar radi allahu taala canhum ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goola ina aladina kuwi yasmacuna suubiyaayan hadihi suwara musabriyaalkan hange suubiyaayan yucadabuna walcadaabo doon yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama yugaalu lahum liladina ladinkan maylangare yuxyuu noolaya ma khalaktum ma sawartum walisi musabartag noolaya salangara doon waay mana noolayayan cadaabsha daaima nagle muttafaqun caleyh an ibni cumar radi allahu taala anhuma ana rasuul lahi sala allahu alay slam qala rasul may gore ina aladina an yasmacuna suubiyaayan hadihi tanti aswara musabaryaalkan hange suubiyaayan yucadabuna walcadaabu dooni ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalinteedi lacadaabu dooni yugalu lahum liladina ladinka wa wala mustabarkusuubiyaay maylangarahay qiyaama tirideed uxyu uhu nooleeyahe ma khalagtum ma sawartum walismu sabarteen nooleeya ruuxa krida salere mana noolay koron cadaabsha daaimangare xaaram waay kalku tacriimti baa tacriimi taswir lxaywaani walnafley musawara kaadalnimada an caiشhata radi allahu taala anha gaalada caisha way ka golay talawana yani kadima rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasulsha galay min safarin safarya ku galay wal kad satartu walahaal caisha leh kad satartu an asturey sahwatan darishado lian insugnaadi bigraamin dah ka astur fi fi giraamin tamaatilu musabaryaala kusugnaadeen falama ra'aa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha marki aragey ha yani wa kay ho algiraama dahgi marki aragiya talawana waji waji nabi tagayara waji waji nabi nabujise doorsoomi waqaala nabi mere ya caaishatu caishoy ashad nnaasi dadka kaan ka daron cadaaban min cadaabin cadaabkan ka daron cind allahi taala ilahi agtis cadaabkan ka daron ywm alqiyaamati fi ywm alqiyaama aladina kuwi waay yulaahuna yushaabihuna shibahayaan bikalqi illahi ilahi khalqi shay ilahay makluk shay walka shibahayaan wa hanasa yani cadaabkan ka daron gaalad may kagoolay cisa fakadacnaa kagoynihu algiraama dahabki sugaaya kagoyni fajacalnaa welni minhu min algiraami wisaadatan barkan kook welni o wisaadatayni laba barkan ak welni zuuriniy mutafaqun caleyh algiramu huwa sitr dah wasahwatuna sufat dhulaaw takunu bayna yaday lbayt gurigositaadas wakiila may larahiya daabu darishu annaafidu fi lxay derbig fulas an aishata radi allahu taala anha gaalad aisha may kagolay kadima rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulkee garay min safarin ha ku garay safaryaa ku garay rasulka sala allahu alayh wasalam wakad satartu walhaal kad satartu bilaantani shaarishe may warsooshe hoo safarka koya gurig hagaajiyaase wala sameeyas aisha may la tireed وقad satrtu asuri وalhal kad satrtu an asuray sahوatan darishado li an insugnaati bdiraamin dahka asur darishado an insugnaatiya dahka asurya si fi lkiraami dahka fija may kasugnaadena tamatil musawaryaala dahki datisa adag adag walku wareeji tamatil suri lakuweli mana falama ra'aa rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi marki argay hu alkiraama dahki oo tamatilanku musawaryin marki argaya talawana waju tagayara waju waju nabi naba wejise doorsoomi walaagya didinya walaan aragayo didinya waqaala nabiyuna umay kakoray sala allahu alayhi wasalam ya caaishatu caaishoy ashad nnaasi dadka kan kadoran cadaaban min cadaabin cadaabkan kadoran cind allahi ilah erdis yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama aladina kuwi waay yulahuna yushaabihuna shibahaayaan bikalqi illahi ilahay kalqi shay walkashibahaayan wal ilahay abuuri walkashibahaayan kalqigi ilahay yani walkashibahaayan sada yani bini aadamga musabraanilin yani walkasi ilahay halkishay badanyi makluuq ilahay walkishi bahay ana sadaabkan daran a an wala musabraan le qalad aishatu may kagoday fakadacnaa kagoyni ku algiraama dahgi sugahayo musabarka lahay iya kagabalaynay kagoyni fajacalnaa welni minhu min algiraami dahgisa may kuwelni wisaadatan barkan ko kuwelni o wisaadaten lambarkan lakajifada kuwelni musabarkina saasa kasulini mutafaqun aleyh algiraamu bikasri lkafi alakri huwa sitru dahday wasahwatu bifati sin sahwa almuhmalati lidhibcatiri sah sa sin walma leelakri wahiya hiy sufatu dersad waay wahiya sufatu dersad sahli usaawl ele dersad waay takunu hiya dersadaada soo bayna yaday lbayt durugortisaadaas wakiila saas melesahumeraysiyoda kafasraani wa hiya daagu darishu annaafidu fulaw filxaaidi derbiku fulaw daagadaasa yani sahwan ele darishad hodhega saasa kafasr wacan ibni cabaasin lamad wal kafasriko can ibni cabaasin radi allahu taala anhuma gaala ibn cabaas may gole samictu dheegi rasuul allahi dheegi sala allahu alay slam yakul rasuulka halku goola kul musawirin ko wal musawiraw kasta fi naari ahaade yujcal walwele lah lilmusawiri bikuli suratin suura kas suuradaas oo sawira usmusawiraya suurad nafsan walan wele fa yucadibu huwa nafki cadaabey hu musawirki cadaabey fi janama ka cadaabay qaala ibnu cabaas cabdillaahi bn cabaas ma fain kunta lanka walmusawira saasan ley fain kunta adi et laabuda laainanki deg toomana faacilanki falaw ete fasnac subi ashajara subi wama subi laa ruuxa fihi fima maaga fi shay ruuxa kusugnaan mutafaqun caleyh وan iبni cabasin radi allahu taala anhuma qala iبnu cabas cabdالlahi بn cabas may ka golay sameytu dhegi rasuul الlahi sala الlahu alيه wasalam ilahay rasulka dheg yagul rasuulka halka golaa dhegi kulu musawirin ko walmusawraw kas fi naari naar fisay ahaade way lamb walmusawraw fi naari ahaade yujcalu musawirkana kan onayo yani hadiba salsaaray mana hadiska may kakoy lanka oo walma musawiraay iyo cabdullahi bin cabas an seedi markaasa ma cabdullahi bin cabas o caalimki ata xabru hadi lumma umadantan lanki turjumaan qur'aanka dhere qur-aanka tarjumaanshi war soo marna meelona ku gaaday yani kolkan saaso turjumaan lquraan qur-aanka ki tarjumaay cabdullahi bin cabas wa kolkan yani fasirka qur-aanka eedanka dheeri ya reedsaasa saato goonana gubi turjumaan lquraan qur-aanki tarjumaay fasraayl ngari yani kolkan ay bualankoonseday mere xirsaday may shagaysday shagaday beta gurika haysade musawiraw sidee weerideed markaasa xadiiska hangaazi samictu rasuul lahi yaqulu rasuulka walaadegi sala allahu alay salam kulu musawirin ko walmusawiraw kas fi naari musawirka lakanconayo suurada law kana diidaan yujcalu wala weele law lilmusawiri musawirka yalan weele bikuli suuratin musawir kasto addunya iskuma soori sawara huwa musawirka musawray ha suurata musawir yalan kuweele nafsunga lan kuweele wa wal alwal addunya iskuma sawri dong ruuxa laangeliya nafa lan weele fa yucadibu huwa musawirki naftis oo shay naf laangeli ya cadaabe fa yucadibu huwa shaygii oo usuma sawir cadaabe hu almusawira ki wala musawira iyo cadaabe fi jahanama way jahanamada si ka cadaabe duree cadaabe saasa walali qaala ibnu cabas cabdullahi bn cabas were fain kana abasaasa gurigaydo yo kahaysada salwele markiisu aryasadin jawaab fain kunta adi aslanka langa khidaabay langoodaan suaali martantamin yaalo sanadka laakin wiil kale sanadka koy fain kunta hadii adata laabuda laakinankin kumeermaan fain kunta faacilan horta saasa isjira fain kunta hadii ata faacilanki balaw laabuda laakinan deegton injarnedan kumeeramaan fasnac suubi ashajara geed amarole geed suubi geed musawar wama fasnac ma aladigi suubi laa ruuxa fihi fima maada fi shay lahay wal ruucn hayni ruuclan kridna suubi wa mutafakun aleyh adidkala mutafak oo derbiyaalko laalaku garo marna jintaalko i baasudo i wal dukaanka hortiiso laalaku garowtay oka ana shay ruux ma hoob wal kalan suubiko hoob wal yani xirfadayoin ya suubi hoo kal mutafarka dhon isu dhaafreed mutafakun aleyh adidkala mutafak وan iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma qala بن cabاs cabdالlahi بن cabاs may golay samictu rasuul الlahi dheegi sala الlahu عlaه وasalam yaqul rasuulka halku golaw ya dheegi man sawara lanki musabro suratan musabr musabro fi dunya dunya datiya musabr musabro kuli fa huwa man kaas olkama shageeye an yanfuka in afufu fiha fi surati musabrki afuuf olkama shageeye aruuxa ruux ka afuuf yawma alقiyamati fi yawmi alقiyama qiyama maalinteed walaysa huwa man kaasoyn maane binaafikin ki afuufon maan cadaabti kalku daaimanagle man sawara lanki musawaro suurata musawariya rasulka sala lahu alay slam fi dunya adunya dhatiya musawar ku musawar kuli fa huwa manki kalifaylikama shageye an yanfuka ini afufu fiha fi surati suuradii musawari aruuxa ka afuuf weela lilay ruux ka afuuf amru tacjiiz waladan weelkon weel holger amru tacjiiza lile afuufa lilay maana a weelko yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama walaysa huwa manki maana binaafiqin ki afufawna mahan kon cadaab shay daa'ime ah, mutafaqun caley hoobu saxlaasre ini wala musawar halaala ingatusari waaba cadaab shay daa'ime kalene yani mutafaq bikadri dambi mutafaq alayh an ibni mascuudin radi alahu taala anhu kaala bnu mascuud cabdlahi bn mascuud may ka gole samictu rasuul lahi adeegi sala lahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka gole adeegi ina ashad annaasi dadka kan ka daron cadaaban win cadaabin ka daron yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed cadaabkan ka daron almusawiruna an wala musawiraayan wa anasa cadaabkan ka daron rasuulka sala lahu alay slam mutafaqun aleyh hadidki odayl an abi hurayrata radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may gole samictu rasuul lahi adeegi sala lahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka goora iyo dhel qaal lahu tacaala ilahay may ka goolay waman adlama waman adlamu ay kudulma badan miman kudulma badan dahaba araada doona yaklug ini aburaw dooni ka khalgi aburustay oo kale ini aburaw dooni fal yakluguhu i abura daratan yani dhuuracasado i abura o liyaklugu habatan habado i abura o liyaklugu shaciratan habado shacir gabadie i abura mer amru tacjizu ma abura koran an abi musawarkaasa la didaay an abi hurayraa radi lahu taala anhu al abi hurayr may gole samictu rasuul lahi dhegi sala lahu alay salam yaqul rasuulka ha alka golo ya dhegi gal lahu taala ilahi may ka golay waman adlamu ay dulma badan min man ay ka dulma badan dahaba huwa manka tabay ay araada huwa manka doonay yaklugu ini aburaw dooni ka khalgi an aburistay oo kal aburaw dooni ay ka dulma badan wa he fal yaklugo hi aburen amru tacjiz waay ma aburi karan daratan duuracasado hi aburen oo wal aburi karan duuracasado hay aburen aw liyakluu ama hay abuuren xabatan habadgamisi hay abuuren aw liyakluu hay abuuren shaciratan habadgamedi hay abuuren ma abuur koran la kalku may ladiidahay musawarkaasla mutafakun caleyh waan abi dalcata radi allahu taala anu ana rasuul alahi sala allahu alay slam qaal rasuulka may golay laa tadkulu lmalaaikatu malaaig magalaas malaaikatu raxma magalaas way baytan magalaas i fi lbeyti kalbun kusugnaadi walaa suuratun musawar kusugnaati wa laa tadkulu lmalaaikatu malaaig magalaas baytan magalaas beed kaso fi fi lbeyti beedka fishe kalbun ay kusugnaadi walaa suuratun mustaqbal kusugnaadi yani malaaig magaras mutafaq aleyh waan ibni cumar kalku saasumana wali malaaigta ma guruga kala lahayti kureebi walhung ingaso oo kal gurugi langeliyan mustabalkina gurugi langeliyaan ey mustabalka laskishiba mutafaq aleyh laska dari wani ini hunyi an ibni cumar radi allahu taala canhuma gaala ibni cumar bay ka goolay wacada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam wacada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe man yobctumi jibriil wala yobctumi an yaatiya huwa jibriil nseedah rasuulka nseedah farasa haday farasa faabda huwa jibril hadaay aleyh ala rasuli hata istada anti darsado ala rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka ku darsad fakaraja jibril yani fakaraja nabiy bay min albayt falaqiya jibril jibril yanagunakaluba fashakaa sheegay rasulka ilayh ila jibril inkoy haytay minka daari faqala nabiy mere faqala jibril mere ina un laa nadkulu malaaigana ma galaan baytan fi fi lbayti kalbin kusugnaaday walaa suuratun waay mutafa rawahu lbukaariy bukaariy weli saasa macnaa abdaa hadaay wahuwa bisa musalat alakri sakrusadil alakri can ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala بن cmar may kakoray wacada rasuul الlahi rasuula maful mukadame wacda may la balantamay liyobatumay rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam iyo may la balantamay jibril wa la balantami kinkooya mahi muxamadow kinkooya wen hayatiya huwa jibril seeda hu anabiy seeda liyobatumi waktigaasa kinkooya wen ed farasa hadaayi huwa jibril jibril hadaayi aleyh anabiy hadaayi hata istada yani taahur hata istada taahuru akurowkaas akirmowkaas oo taahurkaas o inti kudhibo cala rasuulilahi kudhibo may hantaay jibril ilahay balan yani magugala maburiyaayo rasuul shayna balan maburiyaayo may ka dhihi jibril soo dhihi rasul hata istadda huwa taakurkaaso inti raasa taas walakufahma ye yani faacilka lagnaga hata istadda taakuro raasata macnaheed yani lafdisha taakurlay daila hata istadda taakuru taakuru inti kudhib ala rasulilahi kudhib sala allahu alay salam fakarija fakaraja hu rasuulka bay gurigi akbay may daariyarha hadha rasulay hamoodi falagiya binaanka oobkoy waa koob jibril binaanka lay surinaayo ma falagiya falagiya jibril jibril lakulumay anabiy lakulumi fashaka nabiy nabog owaad ilay ila jibril owaad maykidi saadi kusugaay koy haysay fakala jibril mere ina un macshara malaaikati kasisay unu malaaigdana laa nadkulu naxnu un magalaan baytan magalaan fi fi lbayt beska fi kalbun ay kasugnaadi walaa suratu musawar kasugnaati magalaan sali sheegin gurug hoostisa eygo kajari nogoy yani rasuulka sala allahu alayه wasalam arigtis ale hasan yasen koosho iyo eygo yaha awlaadiya rerogda sukobsadaay wianyanyurti walaagatay o kale eygo yara kalku hamila girisidi guruga sariirta hoose kajar maalmalka wargam marki dembe reed yani rasuulka hoose sidan fiirsire waa kayba kubi eyga melila kubi reed markaasa malaig malagi hakale waan aisata radi wala seer saasure wala usreebi jibril saasahay rawa lbukaariy bukaariy hadis uriyey madina maybo eeyo edankabada anireed awlaadiya yar eygo yar yar haska tugsadaa meelo gelisadaa rawa lbukaariy uriyey warata e abda wa wahuwa abdaga bitaayalasa wahuwa rataga guriya maylakbisa sakrsadil almusalasati sajlid abisi وan caiشhata رadi الlahu taعala anha galada caiشha may ka golay wa cada rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasul shel iyobatumay jibril alayhi الsalam ala iyobatumay fi saacatin fiyodayl saac gool iyobatumay an yatiya huwa jibril seeda huwa nabiyan seeda fajaءat tilka saacatu sacdiya koshi walam yati huwa jibril mankoya iya nabiya manseen galada caiشha may ka golay wakana biyadihi yadi nabi nabadgalanti saacatan uloko jarti fadaraha rasulka turiha casadiya turi yad nabiy kutur alhaal rasulka golka gola ma yuklif lah ilahay magugela balan makubaayo wacdaw wacdalahi aliyaboshin burihaayo walaa rasul rasullahi balansho maburihayana may jargekiara liyatur mana darsri uma altabata nabiy nabag dinyaadade faidan waa koob hadiski faidan isla marki jirwu kalbin waladu kalbin eyga o nogshay ba tacta sariiri sariiri nabi naba sariirtis hoose ka jar faqala nabiy naw may golay mata dakala hada lkalbu eygan kan ena mantah gali fagultan may ka golay wallahi kadaarday ma daraytu maogaan erte aisha b bidukuli galawshay maogaan gurigiisha eyakalin korka furun yareed eyo yare hasu galaan madinada eeysa eedan badanaayo zamankaas kolka reed yani mirna hal dilooyn wal eray marka damen isku dhaafa kan eedan ku midooma kadaa leray yani markadeed eeyo badanaayo meelo isku galgalaayo wallahi ma daraytu bihi faamara yani culmad gaaree makile yani waa kay masalan daahir de nijaas mee kada yani tacabud laylan dhiga mahayn kada meelo isku faamara nabiyu nabag amri bi biikraaji fa ukrij alkalbu eygeelbi fajaء جibril alayh الsalam wakoy nabiyan koy faqala rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasulka mere وacsani iyo وatunti balanailgale wataasakin koye fajalastu fadheedi lakadlahanta walam taati anta adin makoyneniya digaalki fashakaati hoday fatirse adin min koyne majad faqala jibril manacani lkalbu eygiya ireebi aladi kalbigaasoo kana fi baytikani guriga hoosisa eygo hoday ma kubine kaasay reebiyan mana ina una macsharan ay malaaikati khasisay laa nadkulu bayta magarana fi fi lbeyt kalbun walaa suuratun maxalushahidku suuratun taasay yani rawa muslimun an aishaa radiallahu qalat aisha may golay waacada rasuul allahi maful mukadabe rasuulka may layoba waxtumay jibriil alayhi salaam layoba waxtumay waktidaas akin koen fi saacatin ala balan gali saadaas ala balantami waacada jibriil ala balantami rasuul allahi ala balantami fi saacatin saacadoo la balantami an yaatiyahi wa jibriil anseedahu anabiy anseedaw fajaat tilka saacatu sacdi balanki yakoyti walam yaatihi wa jibriil makoya anabiya makoy qalat aisha may kagolay wakana biyadi yadi nabi naba galanti saacasan laku jartay fadaraxa nabiy nabu turiha alcasaa niyadiyadi nabi walaal an agon golka walaw ma yuklif llahu ilahay ma guriya wacda wacdalahi ilahay balinshay ma guriya walaa rusuluhu wama yuklifu rusulu rasullahi ala rasulyaalshayna wacdahum balinsha yoona ma guriyaayana tawalanjarfalay uma altafata nabiy nabo min asri faidan jirwu kalbin eygo onogshay ey waladu kalbin eygo onogshay taxta sariri sariri nabi nabo sariirka sooseka jar faqaala nabiy mare mata dakala hada lkalbu eygan kan ene menta gali fakultan may ka golay aisha le wallahi irarday ma daraytum ogaan ma calimtum ogaan bi bidukhulihi wa faamara nabiy nabag amri bihi yani biikraaji amri fakrija huwa kalbigi alabi fajaa jibril alayhi salaam jibril koy wanabiyan koy faqala rasuul lahi sala lahu alay salam ilahi rasul shamek waray wacadtani ila balantanti fajalastu fadheedi laka liyajlika walam taati antadilma koynanin min koy faqala jibril mere manacani lkalbu kin koy faday balanki koyre may oreebe alkalb oreebe aladi kalbigaaso kana huwa kalbig fi beytik ahaad may walina una macshar almalaaikati kasitay laa nadkulu nanu magalaan bayta magalaan fi fi lbeyti kalbung ay kusugnaad walaa suuratu musawar kusugnaati magalaan rawa muslimun wacan abi lhayaaj hayaad bin xusein qaala hayaan may kagolay qaala caliy bn abi dalib lialmaygale yani wa kay alaa abcatu ma diraayo kaad maka diraayo alaamaa korshay makin diraayo ama arbacata dirayni ana bi aleyhi alaamaama korshay rasuul lah indiri wali rasuulka holgoba yari adinkin diray gobadaase an laa tadaca antaadan kutabaan suuratan kutabaan ilaa damastasirtilaasa suuradeede walaa gabran gabran kutabaan gabragaaso mushrifan kore ilaa sawayta simaasu gabragaas sunasa rasulka inkireedinkin direer sawa muslima muslim ya hadis uriyey can abilhayaaj kunilay wa magaashay xayaan bin xusein qaala xayaan qaala caliy bn abi talib lian may ngaray lea yani waa kay radi lahu taala anu albin odel may yaray alaa abactu an ma diraayo ka ad maka diraayo xayaan ahey calaa maagi amar calaa ma ficilkin diray bacasa diray mian caleyhi alaa ma ficilkaas korsheey rasuulullahi in diri kin diray war rasuulka holgobo iyareedina kin diray gobodaas walag may ay anlaa tadaca anlaa tatruka antaadan kutamna suuratan musawran kutam ilaa damasta tirtiraashaa ay maxawtaha tirtiraasohaa suuradiyade musawar meelkiyaal ho baragdob tirtiraas kawtaas tanlamaad walaa qabran kutam qabragaasoo mushrifan koreeyin kutamna qabrag oo koreey ay murtafican waayo fawgal xaddi sharciy qabrag maanaa gadara shibling al ogoli gadirko taakado gadirsi aridi oo dhusna kugodi lay laylakalaabo bes taakado gadirsi taasana ogoli kolka hoob la dhiso lawiinay taasana bidaay kolku walaa gabran kutabna gabragaasoo mushrifan sarey oo fawgalxadi wad soohontidis oo shareecada fasaaday taakado oka walkusarey jaailkashibey misafolba la dhisi unku tabaana ilaa sawayta simaaso gabra usuge simaaso meli oo soohontisaias taasa rasuulka indirikindiray indiray hawa muslim muslim yaadis wariyey baabu tacriimi itikaadi kalb